يا ربي أسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي ماذا أقدم يا إلهي قال الشيخ رحمه الله يشركون في زماننا كبير هو الشرك الذي نزل فيه القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فإذا عرفت مركز أغاتيب الشيخ وذكر soo qoonsatay oo waxay u yaqaanaan mushrikii zamaani sheekh iyo kuwa hadda joogaba ay cibaado u yaqaanaan waxa shirki la yidhaahdo tawxiid iyo ikhlaas masaa'ilka haddada barato halka kumaana joogin faidaa caraftan ku joogay wax kala yeeli maayo anaa soo taagan maanta ajacala aayaddaa waa maray kashfigaan ka adka midkan alladii kaasoo yusamiihi ay ku magacaabaan ama ay ku magac dhabaan almushrikuuna kuwa ilaahay u sharig yeelay fii zamaanina xilligaa xilliga aynu joogno maxay ku magacaabaan kabiiru اlictiqaad lafdiga kabiira anigu talkhiiska waa ka go-an ama tanaashto waa ku qoran yahay in la gooyana fiican in la gooyo ayaa fiican oo la yihahda alladii yusamiihi alاctiqaad ala bidalati qariina isagoo ka hadlaya masalada oo ictiqaadka soo isticmaala marka waxay noqonaysaa sayidkii in lagu fasiro alladii yusamiihu lmushrikuun ay ku magacaan fii zamanina kabiirulictiqaad ictiqaadka laga qabo waa weyn yahay hebel waa muctaqadun fiihi ictiqaadkay ummadda ku qabtana waa kabiir bimacnaa cadiim waa awliyadii iyo saydiyaalka iyo nimanka reerka haystay ayaa loo isticmaalaa idan waa macbuud sayid waa kay soo soo fasiray asayid huwa alilaah ilah waxay u yaqaaneen mushrikiin quraysh baa inagu maanta sayid u naqaanaabuu iyo weli ayib waa inagu soo marray sheekhu soo sharxay marka kabiirka ama iska go ama bimacnaa cadiim اlictiqaad ku fasir nafsa shay wa iskeenaysaa warka soo gaabiya mushrikiinta xilliga aynu joogno joogno horaan wuu soo sheegay hadda haddii kabiir aanu raacino kabiirulictiqaad bimacnaa kabiiruluhiya wey ayib ilaahnimadiisu iyo sayidnimadiisu ninkay weyn tahay waxay ku magacaabaan huwa shirku waa shirkiga aladii shirkigaasoo nazala fiihi lqur'aan shirkigu qur-aanku ka hadlay ee tawxiid ulcibaada ahaa eed soo baratee shirkiga asaga ahaabay maanta wuxuu yaqaanaan buu ihi fulan waa muctaqadun fiihi xataa naxwadu galay naxwaduu galay ayib id ilfatى bxasbi اctiqaadihi rufic wkulu man lam yactaqid lam yantafic fanasأlu manaana an yujiiranaa min الriya mudaacifan ujuuranaa nadm cibrad soo garan maysaa walow ictiqadta xajaran lanafacad xaashiyada hooseiyo meelahaasa wax lagu qori jiray kitaabka waa idan waxayba u yaqaaneenba haddaad ruuxan iska iska aamin iska khayrayso haddaad kashiidadaba istaagtay iyo qarandi ood barakaysato ay ku anfici bay ku leeyihi haddaad wadaad daba istaagto iska khayraysato wuu ku anfici awoodi iyo alla daba istaagto wuu ku anfici waxaa marka ictiqaad loo yaqaan waxaa weeyaan buuhi sheekhu waa shirkiga mushrikiin alcarab ilaahay ku gaalaysiiyey nabiguna kula dagaalamay magacun baa la kala bedelay leanno shirkigu yatatawar sheekh shirkigu uu hormar horumar buu samaynaya asaaliib cusub qaabab cusub beentu wejiyaal cusub bay qadeen reer magaalnimo magacyo cusub baa la siiyey ninkii loodhan jiray hebel waa badmicey loodhan jiray waa tuug beenaala farihiisa kala xadahaya hadda waxa la dhihi waa afminshaar ree magaal wey magacii baa la bedelay hawlo badan baa isbedelay marka weliga haddaad taagna uudun cusuur alxajariya aad taagnaatot waxaan anugu raadinayaa sanam iyo taalle ladaba istaaga la daba taagan loo sujuuday waa khalad sheekh waa inaad waaqaca la socoto kadibna waxaad wax ku miisaami waa nuxurka meesha yaalla macnaha ayib <clears throat> huwa ladii huwa shirku aladii nazla fiihi اlqur'an wa qaatala uu ku dagaalamay rasuulullahi rasuulka ilahi sal ly slam annaasa ummadda uu kula dagaalamay calayhi cala shirk ayib shirkigu ummadda kula dagaalamay u ku baaba'shay mushrikii alcarab baynu maanta inagu u naqaanaa ictiqaad baan hebel ummaddu ictiqaad fihi muctaqad iska badaa xufaadda waaweyn kutubtooda qaybo ka mid a ah akhri haddaad inbaa ulqumarka soo qaado xabni xajar ama aad soo qaado mxuu ahaa duralkaamilihiisa aad soo qaato waxaad arkaysaa sheekh buu u tarjamaysa wuxuu leeyahay wa kaana الnaasu fiihi yactaqiduun kaana الnaasu yactaqiduuna fiih huwa muctaqadu lada الnaas idan waa maxay turja barakatu wey nin barakis la rajeeyo oo ummaddu ay wax ku tuhmayso oo markii ay xaalad xaaladdu xumaato loo cararo weeyo wey bimacnaa waa ilah yar xaafidku iyadoo sidaa tay qaban mahay mararka qaarkood bal culamo wanaagsanoo la odhan karo cilmigooda la rajayn jiro niman aqoon badan ba ahayn o ahl khayr waa macquul laakiin kuwo suufiye ah oo uu dhihi diinba maysan lahaynba niman khariban ba ahayn juhaalay iska ahayn ummaddaa dabadedi jirtay buusan na taabanayn ayib idan marka waxaa weeye annaasu calaa diini mulukihim dadku boqoradooda waxay diin ka dhigtaan bay ku raacaan haddii nin madaxweyneho maanta wanaagsan oo ahlu khayr oo caadil oo cadli ah uu yimaado kulligiin waa iska hagaagaysan mid yaroo idab daran oo asagu bangaani la geeye mooyee inta kale waa iska toosi xaabna kaiir ba wuxuu soo qaaday xilligii khilaafadii eh, reer bani umaya nin baa muslimiinta boqor u ahaa wuxuu ahaa nin guur badan afar dumar ah weligii xerada kamaysa bixin iyo dhowr boqoloo suriya ah ima milkilyamiin wuxuu ihi ibnu kaiir xilligiisii waxaa la isweydiin jiray hebelo meeqaad qabtaa laba or naga tag tacbaan baa tahay adu meeqaad qabtaa saddex weli nin fiican ma tihid hal baan qaba or shirkaaba laga caydhin leanno madaxweynihii baa wuxuu dhaqan ka dhigtayba guur badan idan dadkiina guur bay ku waashay waxaa jiray buu idhi boqor asna reer banu umayaha ka dambeeyey ninkaa ku xigay yaa wuxuu ku mamanaa oo balaayo ku qabay inuu dhul dhiso ganacsi iyo beere iyo dhul dhis iyo adduunyo waxaa la is weydiin jiray imise dukaan baad leedahay shacabka bulshadu imise dukaan baad leedahay maxaa adhi jara kuu daaqahaya eesumal maxaa lo kuu joogta waa la isweydiinhaya addooma maxaa kuu jooga adduunyaa lagu mashquulay say u socotay waxay soo gaadhay hawshu xilligii cumar cabdilcasiis khaliifka khayrka badnaa raashidka ah ummaddu waxay isweydiin jiray xilligiisa xalay imsa jus baa ku tukatay horta maalinkii imsa jallaad baad akhridaa imsa subac baad akhridaa habeenkii imsaad kusoo jeedaa jihaadka imsa goor baad baxdaa khawaarij welima la dagaalantay camal khayrin baa la isweydiin jiray halgan iyo jihaad iyo xaj iyo sadaqaad iyo qur-aan akhris iyo tahajud iyo qiyamuleyl ba la isweydiiyaa siduu u waday nujawsi ibna kaiir u wadan u waday ilaa un toban markay sheegeen amilo iyo waxay dhaheen walidaalika qiila annaasu calaa diini mulukihim annaasu calaa diini mulukihim kulli adda ayib caalam alislaami markaad tagto boqor kasta wuxuu jecel yahay bay bulshadiisu ka shaqaysaa wuxuu asagu ummadda ku akhriyo baa un la qaataa mid baa dhaqaaqay waa loo mashaxday waa loo badbooday inbaad maqli intaan baa la wadaa waa nacamlayaal dadku waa kolba boqol kiiba sideetan yasmaan way kulligood allaahuma nin rabbi badbaadiye mooye ayib marka <clears throat> waxaan uga jeednaa wuxunbaa isbedelaya mooye oo waaqicunbaa isbedeli mooyeen shirki waa shirki ilaa qiyaami saaca tawxiid iimaanna waa tawxiid ilaa qiyaami saaca marka magacyaha isbedelahaya la soco isbedelada yaan lagugu sirin ayib haddii lagugu qoro qolof meelya lagugu qoro waa bam kugu qarxay waa iska boodi un kabaad ka carari laakiin haddii loo dhabagalo qolof mu iska noqon marxaba marxaba sheekh kuma maqlin w f b ma ku u n kaba ilaahay in la baryaa horta ka wanaagsan ruux bini aadama laakiin wuxuu awooda haddaad weydiisato ruux nool oon kaa maqnayn ama aad la xidhiiri karto wuxuu qaban kara haddaad weydiisato waa su-aalu lkheyr marna xaaraan bay noqon marna waa kuu banaanaan haddaad u baahnayn oo baahi kugu filan wax baahi aysan ku hayn inaad gaal iska badaayan muslimka wax weydiisaan banaanayn asal ahaan ayadoo marka aad gaal sii aadayna warkeed badaa asal gaalku wuxuu hadiyahaan kuu siiyey bay culamadu khilaaf ka qabaan wuxuu asagu kula soo doonay kuu keenay ee hadiye kuu siiyey waxaa loo badan yahay inay xaaraam tahay oysan bannaanayn allaahumma inaad rajaynayso inuu diinta islaamka usoo dhowaada mooye ood kuu daraynayso inuu ninkaa islaamo aakhir ama dhib uu muslimiinta ka haya uu ka daynaya mooye laakiin adoon dan ka lahayn oon isaga soo jiidayn xooluhu ku siiyey aakhir waxay keeni doonaa in adiga ku soo jeedaan tahaadu taxaabow wey tahaadu taxaabow waad jeclaanaysaan wax isku hadiyaali hadiyadu marka ruuxa qalbigiisay jilcisaa hadhow gaal inaad jeclaato ood la kacdo wadaadahaba iyo intaaba ka fiican baadhow oo dhici karta waana arrintuu nabigu u diiday inii nuhiitu can zabdi lmushrikiin wa fii riwaaya can rifdi lmushrikiin idan asalaan ma banaano haddayse laakiin baahi timaado oo muslimiinta cid kale u qabata la waayo iyaguna ay baaba ahayaan su-aasha noocaasa waa u bannaan tahay laakiin in laga gaabsadaa fiican <clears throat> faclam ogow buu yihi sheikhu ana shirka alawaliin haddaba intaa markaad soo fahantay oo waxaynu isku haynaa inuu yahay towxiid alcibaada wa towxiid aluluhiya mushrikii alcarab iyo kuwa maanta joogana ay isku masaa daraja yihiin aad ogaatay faclam ogow buu anna shirka alawaliin kuwii hore gaalnimadoodii ayaa akhafu ka fududayd min shirki ahli zamaanina biamrayni ixdaahuma axaduhuma hawl culus weeye sheekh cabdiwahaab marka hadda seeftu kal kala baxay wareega cadaysi ma ogta in la hehaabo in la dego wey sheekhu in badan buu kor socda hadda waa soo degay inaad ka hadasho waaqic qarniga saddexaad ama labadi laba boqoloo sano ka hor ayib khalad wey wadaaduhu maanta waa awoodaan in khawaarij intii maxaadar laga qabto la jilciyo tagfiir la caydhsado leanno wax yac kaa dhihi ma jiro wax kaa celin ma jiro umalagoodun baa galay waa mandiqa aamina qadariye iyo muctasilo inaad ka faxaato cid kaa celinaysa ma jiraan laakiin markaad sacuudiga joogto shiica kama hadli kartid sacuudiga markaad joogto raafido iyo khumeyni iyo maxamuud mxuu ah axmed najaad ma taaban kartid ma la gaabagala xabsigaa tegaysa haddaaban qoorta lagugu gudutin masar markaad joogto aqbaadda joogto ma caayi kartid qibdiyiinta ku nool iyo gaalada joogtaay iska badaa ingiriis iyo maraykanka waaweynka ayagu qaangaar loomama dhawaan karaba waa hore mamnuuc ninty ka u dambeysay ma taaban kartid maxaa yeele dowladdaa ilaalinaysaba markii gaaladii maanta joogtay laga hadli waayey meelahay dowladuhu ka jiraan laga hadli waayey wadaaddii marka waxay ku wareegeystaa in firaq hore oo baaba'ay ama uun qayba ka joogaan laakiin sakaraad wax kaa celin uusan jirin laga farxasho waxaa la caydhsan khawaarij waxaa laga adagyahay qadariyo waxaa la caydhsan muctazilo masalatu khalq qur ba maanta on laga hadli intii la soo dego layihaahdo horta inagu maxaynu nahay lama awoodo maxaa yidhi haadihi mandiqa mandiqa saakhina wey haddaad tiraahdo nimanka soomaaliyeed ee biyolo iyo sheekh caydiruus iyo cali yuusuf koonayn caydiruus daba meerhayey ee diiqahayay ee geela qalahayay ee nadarkee sharafka galahaya mushrikiin bay ahaayeen markaad biyoolow taabaato reebaayo bakool baa horku geli markaad sheekh nuur xuseen howlaha ree jili jilib iyo jubbooyinkaadan ka dhammaanaynin kor markaa yusulkeenaad ree waqooyi baa weerar soo geli ila xaggaasuu sheekhu ku xabaalaaban marayn carab masaari baa soomaali ma ahay alifbeetada ninka dejiye muxuuha alif waxmale ninka soomaali u dejiye wey <clears throat> haddaad kor aada iyo sheekh abaadir iyo muxuu ahaa sheekh abdaal had aadana ree adeer jijyadan ka dhammaanayn nin nin walba nin baa ilaashanhay laakiin markaad nairobi joogto waad hadli kartaa cid kuugu imaan karta ma jirto laakiin haddaad hadda aada bambaasi iyo meliinda wax yaalla ka hadasho kala bixi maysaa nimanka ku noolaa marka sheekhu wax kasoo dhacaba wuxuu yidhi imaa inaad mushrig noqoto shirkigaaad difaacdo iyo imaa inaad seefta gal kala baxdo runta sheegto wax udhexeeya ma jiraan bu imaa an takuuna mushrikan milahum waa ima in runta la sheego runtaan ku dhimanayna nabi maxamed baa la taagnaa qulu laa ilaha illa tuflixu asagoo keligii ah marka waa inaad adkaysato sheekhu wuu soo degey wuxuu ihi mushrikiintii nebi maxamed u ogaa ee carabeed ee quraysheed iyo khayrkood iyo kuwa maanta jooga ee carabeedan dhex jooga buuri ee najdi iyo xijaaz ila jooga ee waddanka ka buuxa kuwanaa ka daran buu sheekhu oo ka shirki weyn sheekhu ma dadka dadkaas ka tagfiirinaysa mise caddayn baad haysaa caddayn baan hayaa buur waa biamrayni axaduhumaa laba arrimood bay kuwii hore shirkigoodu ka fudud yahay oo ka sahlan yahay kuwa maanta jooga midda kood waxaa weye ana alawaliin mushrikiinta hore carbeed laa yushrikuuna ilaahay umaysan shariig yeeli jirin walaa yadcuuna almalaa'ikata malaa'igtana ma aysan baryi jirin iyo walwliyaa awliyada iyo walawthaana waxa ilahay heyrkii la caabudo maca allahi ilahay maciisa maysan caabudi jirin ilaa firaqa xilliga dogaada iyo waxay ilaahay u shariig yeeli jireen oo ilaahay khayrkii baryi jireen oo rabbi ku ladhi jireen markay xaaladu nabad tahay oo tigaad iyo bayxo barwaaqa lagu jiro berisaama kala joogo firaha markay ciirta lulanhayaan markaasay ilahay u shariig yeeli jireen warku war cad wey ayib wa ama shidda markay xaaladu kululaato abaar iyo qamaaciil iyo kalabood dhaco ama intay bad doon qaataan oy laash fuulaan ay badda ku kacdo ama ayagoo habeennimo lugaynhaya ay saxarihii carbeed ku fakadaan xijaaj saxarihiisa ku fakadaan oy meelay u socdaan iyo meelay ka soconta isalalaan oy dayoobaan ay iska daba wareegeystaan oy naftu qabato ilaa aakhir ama meesa ku cuni ama waad dhiman bagaasha u dhima dadan ah, aad mar saxara carbeed ku fakato rubca alkhaali oo kale hadaad ku fakato ama ciiddaa ku laqi oo adoo bacaadkaa ku laqi marka dambe ama abeesaaba ku ruugi ama intaa kaa soo jeedo oo bacaadku weli kusii wado yuba bahal ku imanaa inta madaxa kaa idan marka markay xaaladu xumaato wa ama shidda xaaladda daran marka la marayo fa yukhlisuuna lilaahi ducaa baryada ilaahay bay u saafi garayn jireen u fiirso kuwan mushrikiin alcarab dhaqankaas ilaahay baa in badan ka soo guuriyey oo weliba u xujaystay inay sidaa yeelaan <clears throat> kamaa qaala tacaala waidaa masakum اduru dhib markuu idin taabto wduru huna khawf اlgarq khawf اlgarq aw اlhalaak fi saxraa ila hadda maadaama baxri la sheegay waa un badi wa idaa masakum uduru dhib markuu idin taabto yani ood ka baqdaan inaad aada maashootaan ood qarqoontaan oo baddu idin laqdo fi lbaxri badda gudaheeda dalla waxaa idiin gembiyo idinka dhuma man duulkii tadcuuna aada beryi jirteen ilaa iya alla mooyee ilahay xaqi kuu dhiibahaya dalla bimacnaa haaba ka bixi duulkii tadcuuna aad u yeedhan jirteen laate iyo cuse iyo manaate iyo hubul iyo waxoo dhan waad waayeysaan baa le maxaad u waayeysaan kas bay uga tagayaan waa ogyihin inu waxba qaban karin askaga dhaqaaqahayaan idan marka cumuum baa kugu jira dalla man baa le man maxaan isku ogey manta mawsuulada waxaan isku min siyaq alcumuum wax kasta dhagaxyaantii baa dhumi oo axjaarti baa dhumi oo awliyada baa dhumi oo malaa'igtii baa dhumi oo ambiyada aad adfaraha ka qaadaysaan oo jinkii baad daynaysaan cid aad ku leexanaysaan ma jiraan baa laleeyihi ilaa iyah aan alla ka ahayn wixoo dhan baad ka tegaysaan ilaa iya alla mooye falamaa najaakum rabbi markuu idin badbaadiyey ila lbari barriga laidin keenay oo baddi laydinka soo bixiyo doontii intii dabayshii laga daayay lakala hirkiin la kala dejiyay ee soo ordo bannaanka idin keentay tadcuun ee <clears throat> awaada acradtum waxaad ka jeesanaysaan can aliimaani watawxiid waxaad ku laaban waa ma hawshu ku laabanhaya marka banaanka loo soo baxo hubul baa dib loogu laabanaya manaatay cusaa dib loogu laaba ilahay baa ka xog warramaye wa kaana alinsaana wa rabbi subxana insaanku bini aadamku kafuura mid gaalnimo badan weeye oo jasaar badan binicmati rabbi waa kafuur u gacan saydhaya haddaa nabar lagu qaban wuu cabaadi ilaahay o waa laga sii dayn wuxuu dhihi bul xuskiisa hala bixiyo ma shek baa kaasii daayay marka haddaad cabaadaysa ayib arrintaa arrin uu qur'anku in badan ka hadlay wey badda w hawlaheeda in badan buu qur'an ku taabtay huwa aladii yusayirukum fi اlbari wاlbaxri xata ida kuntum fi اlfulk wajarayna bihim biriixin طayiba jaءatha riixun caasif وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم مع دبيل إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxr ilaahay waa midka idinku socodsiiyaa le idiin sakhira aad ku lugaysaan badda oo doomo u raacdaan dhulkan aad ku lugaysaan oo dawaab iyo aad u raacdaan ama gaari u raacdaan hadda ila gaari baynu raacnaa innagu iyo diyaaradee ama aad u raacdaan idinku markaas awrtiinni iyo dameerihinni iyo fardihiin waa laga war xataa idaa kuntum fi lfulki markaad doon raacdaanoo badda bartankeeda la marahayo wa ay doomuhu la socdaan oo la qulqulaan bihim nas marka kuntum khidaab baa la soo haddana aybaa loo wareegay lanna way banaan tahay khilaafku mar yahay in la kala bedelo wajarayna ay la lugeeyaan o la qulqulaan yani doomihii wey bihim binnaas ku jiray maxaa daba yaal biriixin laashu moogtay motoor malin waaga hore motoor xoog maroo doon dabaysha ka hor jiro meeshuta ka baxa ma dabayl baa sharciya loo taagi jiray dabaysha hawada jirtay xooguna un lagu sukumayn jiray marka dabayshaa yarta ah ee doontana aan kala tuurayn hirkana aan kicinaynin baa riix ayiba rabbi ka cabirhaya bisababi riixin ayiba dabayl layin oo fudud ayaa kacaynaysa jaaathaa riixun caasif wa biha ay ku farxaan haddee dabayshaas iyo qaabka hawada u socotay cimilada xilligaa socota aad baa loogu farxsan yahay baddi ma kacsano doontii waa socotaa durbaynay meeshii gaadhahayaan bay ku farxaya jaaathaa waxaa u yimid doonti damiirka jaada ama doonta u celiya ama dabayshuu celi dabayshii fiicnayda wax waday tu kaloo baa ku timidoo ka faraxlatay ama doontii u celi jaaathaa riixun caasif dabayl daran baa u timid oo kala tuuraysa wa jaaahum min kulli makaan hirkiina hay xagga ka soo kacay wadannuu ay ayqanuu annahum uxiita bihim in waardi laga hayo in maanta geeri ka baxsanayna bay rumeeyeen doonbay badweyn bay marhayaan hirkii waa kacay yaasiinku maad saari haddii soo saa ma ah yahay markay halkaa hawshu marayso uxiita bihim dacaw llah dacaw llaha mukhlisiina lahu diin ilaahay bay baryahayaan oo u qayliyanayaan ayagoo baryada rabbi u saafi garanhayaan ku leexaynay sheekh cabdiqaadir iyo ulimadnaba warku waa iska caddi lain anjaytanaa min haadihi lanakuunanna min ashaakiriin ay eh? ma ka booda dacaw llah mukhlisiin lahu diin lain anjaytanaa min haadihi lanakuunanna min ashaakiriin ay min almuslimiin wa min almuwaxidiin almu'miniin falamaa najaahum ilaahay qisadasu usii sheegay waad la socota waa dhaqan lagu yaqaano ancaam qul man yunajiikum min dulumaati اlbari wاlbaxri tadcuunahu tadarucan wakhufya idan waa laga soo sheekeeyey ayb lain anjaana min hadihi lanakuunana min ashaakiriin qul illaahu yunajiikum minha musiibada wa min kuli karbin uma antum tushrikuun shirkigii horena ka baxeen oo toobad keenan rabbi waa cabray waa caddeeyey marka waa arrin lagu yaqaan in mushrikiin alcarab markay beri samaad iyo bayaxu ku jiraan iyo barwaaqana in rabbi u shariig yeelano asagana baryaan makhluuqaadkiisa qaybo ka midna ah ay ka dabageeyaan ama ay usii maraan waa yaqaaneen laakiin markay xaaladdu xumaato baddu caarido ay naftu qabato ilaahay keligii bay beri jireen saacadda hadday naf maxaana muslimiin bay noqon lahay saacadda hadday naftu ka boodo ay ilaahay keligii baryahayeenna tawxiid bay ku dhiman lahay bal u fiirso warka asagaa kadib baa markii banaanka la yimaado oo kabaha la gashado shirki baa dib loogu laabanhayo tiibaa sheekhu ka warramaya wa qowlu baa udeelay haddaad muran keentay inay mar muwaxidiin noqon jireen mukhlisiin lahu diin qul waxaad nabi maxamedow ara'aytukum bal iga warramay ay akhbiruuni wey bal iga warramay in ataakum hadduu idin yimaado cadaab ullahi ilahay cadaabkiisa geeri baa idin timid waa cadaabi ama ummado hore wixii lagu halaagi jiro o kale idinku fadhiistay oo cadaabki ah aw amase aatadkum ay idinku soo booda asaacatu qiyaamada ay meesha bug ka soo tiraado aayr allahi tadcuun ma alla cidaan kayn baad baryaysaan baa maxaa nabiga weydii loo leeyahay ilahay waa ogyahay addoomihiisa been sheegi maayaan gobnimada waa ku fiicnay nimanku gaalaba ha ahaadeen gobnimada iyo khiyaanada iyo beenta maysan aqoon yani liidnaanta maysa maysan yeelin ninkooda caawa aad soo martid wax kuu waayo faras buu qaadanaya waran waad duulahaya waad soo martii waxbuu kuu waayey wuxuu dhihi sii fadhiso biyo intuu ku siiyu faras uu wareegi ugaar soo waaya dad buu soo dhici reer xaroodaybuu intuu dilo oo la kacobu geel soo kaxay wuu ku gawraci kadib iska teg waad iska tegi maca salaama asagoo toban sana ku raadinhayay dhiiggaada inuu dilo doonahaya hadaad soo martid oo aad magan u noqoto ku taaban mahayo marka aad tagto reekina ku laabato kusoo raadsanhaya dayib marka niman ku fiican bay xagga dhaqanka iyo maamulka iyo gobnimada carbeed niman ku wanaagsan ba ahayn laakiin shirki baa xiniyaha dhigto baabash idan marka hadda la weydiiyo xaqiiqa ay samayn jireen la weydiiyo oo nabigu xujaysto nabigoo saamaana yeeli jira odhan mahayaan waa qirhayaan abu baa abujahal nin weyn baa tahay oday ah maxamed wuxuu sheegahayo ma been baa mise waa mise waa xanuunsan yahay mise waa sidee maxamed isagoo yar been ma sheegi jirin bu haddana isagoo cimraa been sheegi maaya isagoo yar oo sagiir ah yuusan been agmari jirin buur asagoo cimriyo hadda dhalay oo carruurtii bannaanka joogay ceraysana been isku dayi maaya buur laakiin hawshu waxaa weeye annagii reer bani hashan baa isku haynaa bur gobnimo iyo geed baa sharaf baan isku haynaa buur waxbay la baxeen waan la baxnay buuri geed baa laga hadlay waanu ka hadlay buuri ha la dagaalamaa layihi isku meel baanu xabadda ka ridnay buuri dhan kasta gobnimo kastoo ra ku tartama waanu isla ekaanay buuri farasay rihaan baan noqonay buuri waan kala badin weynay hadda waxay dheheen bu cirkaadna looga warrama annagu hadda waxay keeneen buuri dhulkii waan ka baxnayo cirka anagu xidhiir nooga anagu agga irka banaga gaari karna bu haddaba marka wallahi wallahi na yeelinin bu marka uu iska caddaysa runtuus runtuu sheegahaya waa arrin ka sugan macruufoo la yaqaan ayib idan tii loo xoojeysto waxaa la haddii geeri idinku timaado ama cadaab rabbiga yimaad ama qiyaama dhacdo markii xaaladdu cuslaato weeye uga wada ahayr allahi taduun ma ilaahay hayrkii baad baryaysaan u qeelyanaysaan liyakshifa cankum udur in kuntum saadiqan run sheegaysaan baa leh in kuntum saadiqiin waa jawaabkii qul ara'aytukum waxay iskugu xidhantah ayaaddu qul ara'aytukum in kuntum saadiqiin bal ii warrama hadaad run sheegaysaan wey saas kugu xidhan tahay bal nabigu waxaa nabi bal bal iska badaa inaad ilahay hayrkii baridaane iyaahu tadcuun ilaahay un baad baryaysaan leannu macmuulkii baa la gadaal la geeyey iyaahu waa tadcuuna marka waxay kelimadu bal tadcuuna iyaah haddii ajrumiga la hawliya ajrumiga laakiin hadda waxaa loo soo hormeeyey waa garanaysaa waan soo sharxnay markaan maraynay qul ilaahi shafaacan kuso caddayn waxba kaga noqon mayno ilaahay keligii unbaad baryaysa markay naftu idin qabato ama cadaabku uu fooda idin soo saaro oo fa yakshifu rabbi wuxuu faydi maa tadcuuna waxaad ugu qaylideen ilayhi rabbi ugu cabateen waxaad rabbi ugu cabateen bu idinka faydahaya in shaa hadduu doono watansawna waxaad iloobaysaan ama watansawna aad ka tegaysaan ila nisaanku bicana tarki buu maa tushrikuuna waxaa rabbi ugu shariig yeesheen idan xaqiiqada laga warramay dhegeysa hadda markay xaaladu kululaatana muwaxidiin mukhlisiin baa markii bersamaad iyo bayaxo la helana mushrikiin baa rabbi baa warka dhiibahaya waaqirahaya wa qowluhu tacala baa u daliil ah wa idaa masa dadku hadduu insaanu dadku e, e, insaanku hadduu taabto durun dhib baa taabtay wa idaa goortii masa alinsaana durun markuu insaanka hadda waxaan loo jeeda haddii almushrik waalkaafir oo dhan baa loo jeedaa dacaa wuxuu baryi insaanku dhibku taabtay rabbahu rabbigiiu baryi muniiban asagoo u noqonhaya ilayhi ila allaahi raajican can shirki wa taa'iban lilaahi subxaana wa tacaala shirkiibuu ka soo laaban ila inaabadu waa noqoshee shirkiibuu ka soo noqonoo rabbibuu aada wey yani mukhlisiinay lamid tahay muniibiina ama mukhlisan ama khaalisan bay lamid tahay <clears throat> uma idaa khawalahu aayaddu soo saa ma haynaade uma idaa khawalahu ilahay uma idaa khawala yani acطaah wey ilaahay markuu siiyo nicmata naxariis iyo ladnaan oo minhu xagga rabbi ka timid yacni xanuun baa qaban wadnaha la camajoojin qabsin baa ku dhegi waran baa lagu tuma naftaa qabanaysa ama baddi baa la caaridi ilahay keliguu baryahayaa ilahay marka nicmuu siino waxaa laga faydi kurbadii baa laga faydi xanuunkii baa laga caafiyi faqrigii baa laga saari ayib uma idaa khawalahu nicmata minhu min allah nasiya maa kaana yadcuu ilayh min qabl nasiya wuxuu iloobi weye maa kaana yadcuu ilayhi min qabl wuxuu rabbi ugu yeedhay xanuunkii horaanba hayay ee rabbi ka sii daayey wuu iloobi jasaar buu noqon wey ama waxaa weeye allihii uu baryahaya hadaaya markuu xanuunsanaa waa iloobi nasiya maa kaana yadcuu ilayhi min qabl wa lilaahi andaadan ilahay buu u shariiyeel hadi liyudila can sabiilihi qul tamatac bikufrika qaliila inaka min asxaabi الnaar saasuu sheekhu aayad iskugu xidhay marka aayadihii hawsha tilmaamay o dhan buu sheekhu urursaday muxuu saa u yeelay liyudila can sabiilih inuu waddada garab maro yani liyasiira ilaa asbaabi dalaal wey ilaa wadooyinka lagu dhumi jira u galo qulta matac bikufrik nabi maxamed waas ku dhihin baal kuwaas waxaa ku tiradaa gaalnimadoodan adduunka iskaga noolnoolow waxyar ile waqti baad leedahay qaliilan inaka min asxaabi naar naar baa ku sugaysa kuwaaxaysa <clears throat> wa qowluhu tacaala baa u daliil ah waidaa hashiyahum mawjun hadduu daboolo hir baa qabtay qolyihii doonta saaraa hirkoo ka dulali aad moodo hadh oo kale waa jamcu dulla waa dab e, daruurta weyn weeye ee markuu qabato qoraxda kaa qaranayso hooskeedana uu ku qabanayo idan waa daruur mugdi ah hirku markuu deedna saa u uu weyn yahay qoraxdii iftiin ka dhex arki maysa wax madow oo jir buu noqonaya dacaw allaha ilahay bay baryaano u qayliyadaan mukhlisiina lahu diin lahu aaaca wey iyagoo u saafigaranaya ilaahay cibaadada iyo adeecitaanka ayib faidaa rakibuu waa ayadna meeshu ku jirta hadda qur-aanku fara badan yahay faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisin lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun ayib mustafamir muqtasid ba ayadu ahayd ayib waaya idan qur-aanku waa soo celceliyey oo waa caddeeyey in cinda shadaa'idina yukhlisuun wa cinda alrakhaa'i yushrikuun dhankan marka laga fiiriyo soomaali u imow howlaheeda yaa mandiqa mandiqa aamin lagu wareysay mandiqa sakhina aynu soo galnay soomaliya ha loo yimaado soomaali rog dadkooda shirkiga ku jira aminkana ku jira laga kari la-yahay xilligay ugu xaaladdu xumaato ishu dhiigto oy naftu ruuxu qabato ayuuba ilahay khayrkii baryaaba sheekh cabdiqaadirow maanta waa maalinkaadi buu leeyahay markuuba ladan yahay fiican yahay xaaladdu kala socoto oy ladu reer ku dhaqan yahay gabdhuhuna dhalahayaan wiilashooda geeda raaciyo la bardoodama dhaantada la tumanhayo shirkiiba mahayaba uba dhaqaaqi maayo ninka soomaaliyeed markay xaaladdu xumaato xilliga rabbi ay mushrika carab rabbi ku carari jireen buu hoos baxayaaba waaba cagsi idan dhankan marka laga fiiriya mushrikii alcarab baa ka shirki fududaa mushrikii mushrikii zamanina oo soomaalidu ka mid tahay qayba ka mid a ah. markaan somalilan inta shirki shirkiaan ujeednaa dadkao dhan naga kama hadlayno ayib inta laga kari waayo xumaantaas baan ka hadlaynaa <clears throat> sheekhu wuxuu uhi faman fahima ruuxii fahma suuratu yuunus waidaa masa alinsaana adduru dacaana lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima falama kashafna canhu durah mara kaan lam yadcunaa ilaa durin masah kadalika zuyina lilmusrifiina ma kanuu yacmaluun dhan kastaa laga hadlay lama waxbaan lama dhaaf dacaana lijanbihi aw qaacidan aw qaa'iman markuu dhib taabto la joojiyo wuu cabaadi ilahi baa ka warramaya wuu cabaadi isagoo jifo baryotabi isagoo taaganba baryotabi isagoo fadhiyo qaacidan aw qaa'iman lijambina dheer dhinac mudajacan wa qaacidan wa qaa'iman waxba reeban maayo meel kastoo ku calaacali ila xoogo baa la taabtay falamaa kashafnaa canhu durahu dhibkii mankaan ka faydnoon ka sii daayno qodaxdii ama suntii waabayd laga siiba ama xanuunkii laga sii daayo mara dahab wuu dhaqaaqi wuu dhabaan dhabanba iska kiciba kaan lam yadcunaa ilaa durin masa waaba asagoo noo dhawaaqin oo noo cabaninba dhib taabta aan ka qaylin hadda kahor oonan ka sii dayni sharihii laga sii daay wuba iloobiba umulka ilowsho dhow maad dhihi jirteen umulka ilowsho dhow weeye umusha waxaa la sheegaa markay foolanayso waxa dib dambe dib dambe ha iskugu dhawaani <laughs> wadaad wadaad dambe iyo dhalmo dambe ha iskugu dhawaani xanuunku ma khafiifan haddee howlaheeda iska bilaabanaysa ilaa ka tagay ma jiraan idan xaqiiqa an la inkiri karin wey ninkii marka waa mactuuh acmaa weeye ninkii maanta ka murmaayey dadka bulshada muslimiinta maanta jooda qaybtooda mushrikiinta shirkii laga kari laayahay xilligay shadaa'idu iyo balaayadu jirto ee la doonaya rabbi keligii in la aado inay ilahay khayrkii baryaan taa ninna kama murmi karo waa nin ummadda sirhaya weeye doonaya inuu derbi mara u saaro laqad daharat falaa takfa calaa axadin ila calaa akmahin laa yubsiru lqamara buur yani banaanka iska taallaa nimaan dayax arki karin mooyeen nin kale kama qarsoon sheekha tiibu marka ka hadlay wuxuu faman fahima ninkii fahma hadihi اlmas'ala alatii wadaxaha allahu fii kitaabi masaladaasu rabbi kitaabkiisu ku qeexqeexo ku jeexjeexay wahya waa macay wahya masaladu waxaa weeye ana almushrikiin qolyaha mushrikiinta aladiina qaatalahum rasuul lah mushrikiintaasa nabigu dagaalamay yadcuuna allaha rabbi way baryi jireen wayadcuuna hayra hayrkiina way baryi jireen fi rakhaa'i berisamaadka wa ama fi daraa'i beriga xilliga dhibka iyo washidati adayga markuu dhaca u dhaco falaa yadcuuna ila allah ilahay keligii unbay beryi jireen waxdahu laa shariika lah wayansawna way ka tegi jireen ama waa ilaawi jireen saadatahum awliyadoodii awliyadu way ka dhaqaaqi jireen sayidiyaalkoodii farahay ka qaadi jireen haddaad tirada qur-aanku hawshaa ma caddayn waad gaaloobi bacdama hadda ad aayadaha ka maqashay qur-aanka waa taqaanaa iska ilaali faman fahima ninkii fahma hadihi اlmasأala way alatii awdaxa intaa waa jumla ictiraadiya tafsiiriya dhibba laha faman fahima hadihi اlmasأala tabayana lahu bay iskugu xidhan tahay tabayana lahu waxaa u caddaan alfarqu farqiga udhexeeya kala duwanaanshaha udhexeeya bayna shirki ahli zamanina wa shirki اlأwaliin u fiirso dadkan aynu dhex joogna ee shirkiga laga kara la'yahay buuri iyo kuwa hore shirkiguusu u kala weynaa u kala duwanaa baa kuwa caddaan buuri walaakin hase yeeshee buu sheekhu ayna man yafhamu awl ruuxii fahmi lahaa buuhi qalbuu qalbigiisuu fahmi lahaa hadi lmas'ala fahman raasikhan buui ruuxii soo degi lahaa ee mas'aladan rabbi jeexjeexaayo intuu fahmo haddana waaqicuu ku nool yahay ku firin lahaa soomaaliya wadaadihii jooga ee diinta ummadda u akhrinhayay nin yidhahdo qur-aanku idinku idinla hadlahayaa wa qaala aladiina kafaruu mushrikii quraysh waxay yidhaahdeen war quraysh bas hawshu ma ah qaala aladiina kafaru baa leydhi quraysh waa soo geli oo ayagu toosoo u dhici nin kastoo waxay quraysh gashay gala qur-aanku waa u yaallaa qur-aanku xilli mucayana iyo qolyo mucayana iyo dad khaasa midnaba ma quseeyo waa lijamiici albashariya jamca kala qaad ma laha nin yidhahdo qur-aanku carab buu kusoo degaa laakiin idinkana waa idinla hadlahayaa maxamed shee muxuu aha shee maxamed macali xasan baa u horreeyey raxmat ullahi tacaala caleyh asaga u horeeyey musiibadu wuxuu ibnu qayim raxmat ullah taala fi kitaabi iqat lafan mushkiladu waxaa weeye bu ninka caalimka waa inuu diinta markuu ka hadlayo waaqica uu ku fasiro oon la kala goynin waaqica waxaa ka jira bulshadaad dhex nooshahay been baad sarxaysaa beenta amiladaad u keeni iyo tusaaleaad u keeni ka qaad nairobi isle ka qaad maxaad maka ka dooni iyo iyo iyo iyo afar boqo kun iyo afar boqol sano ka hor gaalnimaad ka hadli waxa ka jira wadankaada ka hadal haddii kale weligii arday wuxuu ku tababaranhayaa n mushrikiin waxay idhahdeen yuhuud iyo nasaara loo jeedaaye kuwa abulahab baa laga hadlahayaaye abujahl war abujahal badan baa nool oo ka daran baa joogjooga abujahl remiib meel iska fadhi waa tacbaana oo seefle ordahaye niman dhaqaale qaybin oo kutubo qori oo dawlado kaalmays oo beebe kicin baaba jooga oo saaruuq iyo crus misraskaaga shaqay islaamna sheeganhay marxaba sheekh wallahi hawshaana waa hawl khatarow shee cabdirasaaq wuxuu leeyay hadii wadaadkii laftirkiisiiba uu gaal soo magacaabay xilka u dhiibay masagaa gaalada wax ka sheegi kara gaalka ninka soo magacaabay sheekhe xilka u dhiibay hadduu yahay gaal musaalim ah oon muslimiinta dhib u geysanaynin waddanka sheekha xilka looga magacaabayna waddan gaala uu yahay gaala ay haysato wadaadka xilka loo magacaabo inuu yahay aqaliyadan muslimada ku nool wadankan gaalada ah qaado u noqo sida jiif qaadigeena iyo qolyahan meelahan joogo kale culama badan waxay qabaa inay banaanta wax dhibaan lahayd laakiin markaad hadda ujeedo wadcigaa soomaaliya oo kale ah ama waddamaha carabeed waxyaabaha ka jira oo kale ah ninkaa asaga ah ee hawshaas ku taageeray meeshuu ka jahaadi lahaa ama ka dagaalami lahaa gaal xilu haya ummaddan u dabahaya kaafir billahi alcadiim xabadda asagaa laga bilaaba <clears throat> sheekhu marka wuxuu yidhi yaa kuu fahmay masalada walaakin ayna man yafham awl ruuxii fahmi lahaa buu ihi qalbu qalbigiisu fahmi lahaa hadihi اlmas'alata fahman raasikhan fahmi degan oo qoto dheer ina hada ladikraa weeye liman kaana lahu qalb aw alqa samca wa shahiid yan hawshu waa inaad fahantoon in allaha laa yuxibu durdurata wala dulmarata ismada maqli jir durduro looma baahne waxaa la rabaa in aad hoos u degto isweydii sheekhu waxbuu sheegay ma ma khaldan yaho sheekhu ma ummad buu gaalin tagfiirinhayaa mise xaqiiqa jirtu ka warramaya xaqiijirtu sheegaya sheekh waaqici xija iska badaaya un soomaaliya dib ugu foof middaa mid wey alamr athani halkaa gaalnimadeenu waa kaga weyn tahay middii carbeed midda labaadeen kaga daranay waxaa weye sheekhu ana alawaliin mushrikiintii hore buu sheekhu yadcuuna waxay beryi jireen maca allahi ilaahay maciisa unaasan dad bay beryi jireen muqarabiina rabbi loo dhowey muqarabiin la dhowey cind allahi alla agtii laga dhowey imaa ambiyaa ay baryi jireen wa imaa awliyaa ama awliyaa wa imaa malaa'ika aw yadcuuna ashjaara ama geedii baryi jireen aw axjaara ama dhagaxyaama baryi jireen mutiicatan lilah ilahay adeecsan axjaarta geedahaas ilaahay bay adeecayaa wey waa waa tawcii iyo cibaadadii iyo adeecitaankii kowniga ahaa wey leannu wax kastoo adduunka jooga walilaahi yasjudu maa fi samaawaati wamaa fi lardi min daaba wاlmalaa'ikatu wahum laa yastakbiruun wey low anzalna hada اlqur'ana calى jabal lara'aytahu khaashican wey idan dhagaxyuhu iyo jamaadaadku iyo xoolaha nool iyo mayeedhaanku iyo bini aadamku iyo gaal iyo islaamba qaalata atayna aa'iciin samadii cirka laga warramaya iyo dhulka idan ruux kasta makhluuq kasta ilahay gacantiis ku jira mid ikhtiyaaran ugu jiro ilaahay caabudahaya cibaada sharci ah iyo mid qasab iyo dirqi qadariya koon ilahay ku maamulhayo idan adoo is ilaalinhayo oo isku xidha dhagaxyaano iswaardeeyey baa madax kaaga dhacaysa dhan kasta aad wax kasta sameeyey ti rabbi baa ku maraysa marka sandulle iyo dirqi baa dadkao dhan lagu hayaa iyo makhluuqaadkao dhanba adoo lagu qasbaya rabbi addn makhluuqaadkao dhan ba ka adag yahay oo maamulo haddana ilaahay adeec ikhtiyaaran minka ku caabud marka dhagaxyaad hawshaas ujeeda sheekhu dhagax mudambi buu sameeyey dhagax meel iska yeella weyn oo guri lagu dhisan lahaa ama hada lagu riiqan lahaa ama lagu fadhiisan lahaa dhagax gamba laga dhigan lahaa baad soo qaado caano ku shubta caano qubood ka dhigatay adugu ilaah dembi waa soo galay maya idan ashjaaran bay baryi jireen aw axjaaran mutiicatan lilah laysat caasiya an ilahay caasiya wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuna tasbiixahum hawlahaas wey idan wuxuu yihi mushrikiinta carbeeda hore ama awliyay baryi jireen sulxa la yaqaan ama ambiyay baryi jireen la yaqaan ama malaa'ig ama intay iskaga leexdaan bay dhagaxyaan iyo geedo ku wareegaysan jireen intaasba wax dembi galay oo hal lay caabudo yidhi ama taalixa ma jirin kulliga sulaxi ahaayeen cibaado ikhtiyaarin ilaahay caabudahayey iyo addoon addoommaha rabbi ka mid oo jaamid oo la dambaajiyey oo la kharibay oo dad ku dambaabeen asaguna bannaanka iska taagan wa ama ahlu zamaanina marka waa yahay kuwa anagu dhex joogno mushrikiintan hadda islaamka sheeganaya buuri yadcuuna maca allahi ilaahay waxay la baryaan unaasan dad bay baryaanoo min afsaqi innaasi ambiyo ambiyo ma baryaan buuri oo awliye ma baryaan oo malaa'ig ma baryaan waxay u badan yihiin bo daba taagan yihiin waana sida jirta wey nimankii sayidyaal la odhan jiray ama awliye la odhan jiray soomaaliya daba taagnayd marka culammada hore sheekh cabdiqaadir laga soo reebay raggaa hore laga soo reebay taariikh ahaan waxaa lagu ogaaday inay fajaro ahaayeen barkoodna gaalaba ahaayeen fasaqo ayib waa dhow waxaan noolaa oo anigu soo gaadhay indhahaygana aan saaray nin yidhi ree hebel gabdhahooda diiwaanka rabbi iga meersan yihin waa sayid iyo weli dhan oo waxaa weeye looga soo qasto reero dhan buxuu ku haystaa ninkuu saa u fiiriy biyuhu dhigahaya waa loo soo gurguura reer dhan buu hi gabdhahoodu diiwaanka carshigay rabbigay iga meersan waay idantuu doonou ka farxashaa waa wan sumalahoo ari ku jira wey awsha uu sameeyey cid kala hadlaysa ma jiraan waxaa dhacday waagi dambe in hal sariir uu islaantu qabay ee ku mehersanayd intuusan waalna kor ku mehersanayd iyo hooyadeed iyo walaasheed uu kaga farxashay xaqiiqa jirta weeye ragka ka maqnaa in la helaa laga yaaba oo aan galabtaba arki karta muran ma laha hawsha iyada ah marka wax iska ma aha waxa laiska sheegay min afjari الnaasi wa afsaqihim salaad tukan mahayo soomi mahayo xajiyi mahayo umaad nala tukanta makaan kusoo tukaday xoolahan iyo geela maa sadaqa ka bixisi kun iyo sideed boqol oo halooda meel dhaqaysan maalin mara mise kun iyo shan boqol taqriiban dembi iska ilaaliya kun iyo shan boqol geel waa ka badnaa geelan baxawle waa qurbaan sadaqa lagama bixiyo zaka lagama bixiyo maxaa yeelay ummadda qurbaan sayidka askale qurbaanka sheekha wey war qurbaar qurbaar ma jire geelan nin baa zakada ka bixiya kun iyo shan boqol idan tuu ka hadlaya wax jira wey ma aysan tukan jirin ma aysan soomi jirin intay raamaystaan yaa waxaad moogeysaa markay kor kaa maraan ayagoo socda ai arbeedk orgigi arbeed magada amar joogi jiray ee shiiri jiray ali uray soo ali uray lama odhan jiri cali urayaad moodaysa qabaysan mahayo oo soomi mahayo oo salaadi mahayo oo cidyahaas ka jari mahayo arrinta horta cali caliga in la iska la quman wax kastaba oo xunba cali baa loo teeriyaa waxaan u malayn in khawaarij iyo nawaasib ay hawshaa ka dambeeyeen baan u malayn sidoo kale wixii iska laacibsiqeynaya caashaa la aada caasho garata wey baa la odhanaya labada labadaa eray dareen baa igaga jira aniga midna inay bixiyaan baa laga yaabaa rawaafid iyo balaayi iyo wixii umuna caaisha ku kacsanaa iyo shiico midna nawaasib iyo khawaarij oo aalubeyt ku kacsan inay bixiyan baa laga yaaba marka cali iyo caaisha la iska daayay ala joojiye idan arrin la yaqaanay macruufa tiibu sheekh ka hadlaya idan shirkigu wuxuu leeyahy shekh wuxuu oga sahlan yahay ma aha inuu leeyahy ambiyada waa la barya karaa sheekhu ma laha awliyaa la barya karaa sheekhu ma laha ee wuxuu leeyahay shub marka la fiiriya caqli ahaan iyo shubah ahaan nin faajir baryahayo u yeeran haya iyo nin saalixoo weli iyo khayr nin barya keeroon caqli ahaan caqliga bani aadamka nin ambiye iyo owliye iyo aalo khayr daba taaga iyo nin faajiroo faasiqa oon tukanayn oon soomayn oon salaadayn nin baryahaya shubha waxay ku badan tahay ninkan oo weli weeye maalin baa karaama ka muuqatay hebel ba u duceeyey waa loo aqbalay shafeecuu nabigu leeyahay xogow shubahaad ah oo ruuxu ku andacoon karo laakiin aan ka soconayn nin buu kan helhaya shaydaan baan u qurxiyey laakiin nin faajiro gooye ninka daba taagan muxuu ku andacoon caqlan wa naqlan meel u dhaqaqa mala marka waa gaalnimo maagay wey gaalnimo banaanka taaloonkeed lagu soo u maagay wey ee maaha sheekhu u leeyahay shirkigu lan tamur ma shirkigu waa kala fudud yahay gaalnimadu waa darajaad waa darajaad intaasoo nooc buu le waa kala badan yahay idan waa laba kala daran wey iyadoo wuxuu shirki yahay haddana shirki xoogow shubha ay kugu xambaartay iyo mid aad ka leedafuushay oo caddaysimo ah waa kala daran yihiin tiibuu sheekhu ku hadlaaya wladiina yadcuunahum buui inay min afsaq innaas yihiin aniga ha iga sugin buui xataa anuu haddaan sheego waad waad ku kacsanta wadaadaad ku kacsanta wahaabi waxaad tahay soo rucleeyiyo ummaddu inuu gaalaysiiye doonahay ayaga caabudahya baa noo sheegi bu inay saa saa sameeyeen ayib ka hadda idinka sheekeynhayo waa dhow waxaa dhacday gabar baa la arkay xaamila uur ah waa sidee baa la ku qaba sayidka ay qaba sayidka ay qaba sayidka ay qaba haa walaalkeed shan walaalaheeda taqriiban baa la degan gabadhuna reer ba u yaray gabadha xaamilan baa arkay sayidkii la degana ee meel aan loo kala guurin walaa safar haddii mutaahiri a ah, shaaficiya sida xoogo baabul masaafaat idaa haaba alway ilaa marxalatayni minhaajka lagu qilbaar laha waxay noqon lahayd meel looma soo dhaqaaqin awliyadu gabadha xamil arkay calooshita leegta sayidka sayidkaada dee qaba maxaa diiwanka ka meersan tahay waa hore la meeriy diiwaanka gabadha hadda waaa bal meel un geyso waa faraha looga qaad maxaa la sabay ninka yidhahda maxaa sidiisaa u yeeshay inuu caawa dhiban ba aaminsan yahy ma hadlaayo cadda sagaal inuusan tuminaynaynin ba aaminsan yahay waay waxaa kaloo dhacday in sida arigii haween maalin ku xahiistay mundul saf ka maray wax la aafeynhayo ruuxa bini aadamkii quman inma yirdeelin hal bilcababa ku filan uba hiraahinahayaa haweeney haween haweenihii ka mid oo ka carartay baa ka sheekaysa iyo ma aqaan inay tidhi isagoo sooba gaari lahaa baa marti u timid sayidkii ma joogaa isi martidiiba u tegey markaasay baxsatay wax jira wey sheekh waxa kaftala maha waa noolal baa igu dimaysa ninka waa dha waa noolaa ayib sheekhu marka wuxuu uhi waladiina kuwa yadcuunahum baryahaya ee daba taagan ee sayidka ka dhiganhaya hum ladiina waa waa ayaga hum ladiina ayagun baa yaxkuuna ka soo warin ka sheekayn canhum xaggooda alfujuur bu alfujuuru bu ii qur alfujuura ka fiican lay ayb kuwa baryahaya haya laftirkoodaa sheekhu ka soo taban buu nimanka fujuur inay faasiqin yihiin oysan tukanin oy xoolaha islaamka dhacaan oy khariban yihiin ayagaaba kuu sheegib ayagaaba kuu sheegi hum ayagu aladiina kuwa yaxkuuna ee yadkuruun oo yukhbiruuna sheegahaya canhum can alwliyaa alfasaqa alfujuura kasoo tabin bu min azinaai zinaa iyo wasariqati tugnimo iyo watarki tarki salaa wagayri dalik ayagoo kasoo tabinhaya inay khariban yihin ba haddana daba taagan yihin oo ziyaarada bixin oo sharadka gela oo sheekh ku hayaan tef weeye ibnulcarabi baa ka mid a ah, ibnucarabi muxiidininka loo yaqaan baa ka ah, shaam buu ka aasan yahay meel dimashq u dhow buu ku xabaalan yahay qabrigiisa hadda waa la ziyaarto waa la baryaa culamaau shaaficiya aktara min arbaciina imaama min ashafici inu gaal ya ma aha da ugu wahabi waa shaaficiyo boqol kiiba sagaashanna ashaaciro ah yahay kaafir billahi alcadiim zindiiq haraja min abwaabi shariica bay kulligood qireen kitaab baa laga qoray alxaafid burhanudiin albaqaaci ardayga ixaafid ibn xajar baa kitaab ka qoray arbaciina xaafidan buu keenay min aimati shaaficiya ninka u horreeyey soo gaadhay wuxuu aba moxamed sultan culamaa alciz cabdisalaam saaxib alqawaacid ee la yaqaan ninka shaafici culus ninkaasaa soo gaadhay wuu la fadhiistay wuu fiiriyey ka waran baa le waagi dambe wuxuu yihi ra'aytuhu shaykhan najisan daal buu ahaa buu ihi laa yuxarimu farjan wuxuu odhan jiray buu ihi xaaska aan qabo iyo midda iyo walaasheed iyo hooyadeed iyo hooyaday iyo eedaday iyo habarirta nafsa shay tan wax ku yaalla tanna ku yaalla meeshii ay aad ka hesha waa fasaxanta waxaan idhi buui ma guursatay ma ma guursanin haddana maalin ka hor baan maalin kalean waraysto wuxuu ihi islaan jiir intaan guursado laba ilmood i dhashay bay dakharkay u dhufatay ahraatay waa ga carartay inuu gaal inuu zindiiq yahay buu qoray ibaaxi waadiin ka dambeey way baadhan kutubtiisi baa la dabagalay hoosta laga feermeyey ilaa waagi dambe dahab yidhi fii kitaabi alfusuus fusuus alxikam uu leeyahay wuxuu yidhi in lam yakun maa fi lfusuusi kufrun famaa fi dunya kufrun buuhi kitaabkan fusuusa ibnu carabi qoray waxa ku jira haddayn gaalnimo ahayn buuhi gaalnimo adduunka ka jirta maba jirta bu ninka noocaasa waa weli mukarama qabrigiisa loo gurgurto wey shaam buu ku yaallaa dawla islaamiyana la soco saana dawla islamiyan ku ay la soco wa minhum waxaa ka mid a ah alfaajir addaal alcafifat almisani waxaa ka mid a ah axmed albadawi baa ka mid a ah. ninka loo yaqaan alxaafid asakhawi fii kitaabi addaw allaamic mujaladka koobaad inuu abaan filaya taqriban mise sagaalaad mujaladka sagaalaad boqol iyo konton sabxada ah iyo miqrizi fii cuquud cuquudihi waxay soo guuriyeen ninka asaga ah sheekh oranji abu xayaan waa nin boqor wuxuu ku yidhi intaad tagto ood xoolahan qaado sheekh axmed albadawi soo siyaaro boqoroo madagadiisa maya soo siyaaro orda sheekh u tag hantida baan qaaday waan lugeeyey waan tagnay sheekh axmed albadawi waa weli baa lagu leeyahay waa la karaameeyaa boqor dhan baa ziyaaro soo dirahay meel aanu degnaa waa dhaweyd mid ka kacaysa ninety maxay ayd ninety sevenkii miya taqriiban meelahaas mid baa soo booday jig boolxara meliyaa dhow wey halkan oo goday ka sokays iyo ceebad udhaxaysa oo dhow jigjigaa baabuur looga soo diray dowladdii klilfif baaba siyaaranaysa waay <clears throat> axmed albadawi ziyaaradii baan sii qaadon geeyey buu ihi waxaan arkay buu ihi oday dheer oo dhar waaweyn qaba oo doqon doqon inaad moodaan meesha ugu tagay bu waan iska joognay jumcadii baa la gaadhay bu jumcadii baa dhawaatay waxaan idhi bu shekh soo jumcada tegi mayn oo adugu waan iska fadhinay markii intii la aqimay khudbadii la bilaabay meel u dhow masaajidka jaamaca u dhow buu markaa wadaad ku fadhiya oo la aqiimo salaaddii in loo istaagay taagan tahay buu intuu istaagay oo khamiis weyn uu qabay madaxa hoos u gashaday oo kaajay buu iska dhaqaaqay masaajidkaan nimid haddana masaajidka barxaysi meel buu iska fadhiistay waa la tukaday ma tukanin buu kaadi intuu gilgil iska dhaqaaqay weliba amaama almala waljamaahiir buu ku hajay buui dadku anagoo arkayn anigu waan yaabay weliga la sheegahayey ma sidanba waa faytay wuu kaleedhiyey bahalki intuu gilgishay bu iska dhaqan ma tukanin buui haddii aad odhan lahayd soo gurisay waxaa soo guriyay sakhawi alxaafid sakhawi ardiga xafid bn xajar waa la yaqaana wa maca dalika qabrigiisa hadda ma taqaana xagee ku yaalla masar danta meesha loo yaqaana danta cali dandawi nimanka danta meesha la yaqoon ku xabaalan yahay waa la ziyaartaa waa la booqdaa waa lagu wareegaa sharci neer awliya wey kaana laa yusalli jumcatan walaa jamaacatan walaa salaatan istaaga intuu ku kaajo galgishuuska dhaqaaqa axmed albadow waa dhooban yihiin taf wey niman kudhihi waxaan soo gaarhnay kaba aan xidhanayn dhib meeshan adduunkan rabbi lagu caasiyey inaan una kaba kula sii socda ma banaano kabuu siibanhaya midna waa wuxuu igu yidhi nin hadda fadhiya adeerkii ah oo ragga meesha fadhiya ku jira iyo wuxuu yidhi suubanihii baa meeshan kabala-aan ku maray arlaa'iga dhulka suubanihii baa ku maray kabala-aan ku maray marka meel suubanuhu ku maray kabala-aan in lag kaba lagula socdo ma banaano guursan maayo salaadaha marmar buu tukan jiray waagi dambe laakiin markuu cimriyey isagoo tukanayu dhintay laakiin waagi hore ninunba u raraa inay sii nuur la yidhaahdo oo ree ammaadeen oo qarija qood fadhiyey ninkaas u raraa cawlihan mitu xoolaha ka kaxeeyo unbuu sii qaadi jiray waddadan buu udhexeeyey ilaa konton jirkiis ayib idan in markaa niman fajaro oon tukanin oon soomin oon salaadin oo xalaal iyo xaaraan aan kala aqoon la daba taagnaado waa musiibo waxaaba dhaabe wey marka waxaa weeye kuwii carbeed ee caabudi jiray beri jiray awliye la yaqaano ambiye la yaqaano dad sulaxa ah soo isma dhaamaan faajir waa kala roon yihiin wey naaru meel qawme lakin waa un kala hooseeyaan ayib wاladii yactaqidu wاladii midka yactaqidu rumaysana aaminsan fi saalixi weliga suuban ee ahlu khayrka xoogo un rajaynhaye baryahayaay aw اladii laa yacsi ama barya wladii yactaqidu aw اladii midka laa yactaqidu ictiqaadsan fi اladii laa yacsi laa yacsina waxay unoqonaysaa geedaha iyo dhagaxyaantii ta horena ambiyada awliyadii malagta buu celinaya waladii midka yactaqid yani waladii mushriga wey mushrika yactaqidu ictiqaadkana aaminsanee baryahaya fi saalix ama ow amase alladii mushriga yactaqidu ictiqaadan fi ladii laa yacsi fi ladii laa yacsi midkaan rabbi caasiyayni mitla alaxjaari walakhshaabi walashjaar mitla alkhashab sida geedahoo kale iyo walxajari dhagaxoo kale ayaa ahwan oo ka fudud buuhi min manduulkii yactaqidu ictiqaadan fii manduul yushaahidu loo jeedo fisqahu ama yushaahidu asagu u jeedo fisqahu wa fasaadahu wa yashhadu bihi soo musiibo maaha muxuu ihi ninka caabudahayo ee daba taagan weli saalixa iyo nabi iyo malaa'ig daba taagan ama daba taagan geed iyo dhagax aan rabbi caasiyin wuxuu ka fudud yahay agga shirkiga kaa laftiisu waa mushrik laakiin wuxuu ka fudud yahay caqli ahaan marka la fiiriyo ruuxa daba taagan nin inuu faasiq iyo faajir yahay la og yahay adugu aad aragto xaggan aad ka sheekeynayso min manduul yactaqidu ictiqaadan fii manduul yushaahidu u jeedo fisqahu faasiqnimadiisa iyo wa fasaadahu gaalnimadiisa oo wayashadu weliba uqir oo ka maqatagay bihi bilfisqi walfasaad idan labadaa mas'alo marka la fiiriyo mushrikii alcarab baa dhaama mushrikii zamaanina buu sheekhu leeyahay wa amrun thalith oo sheekhu ka tegay baa jira kada daran amarka saddexaad waxaa weeye ana mushrikii alcarab mushrikiinta carbeed oo hore shirkigoodu wuxuu ahaa kaana fi tawxiid alcibaada mushrikii zamaanina ayadoo labada arrimood arrimoodoo sheekhu sheegay ay kuwa hore kaga daran yihiin oo kuwan hadda jooga ay daran yihiin haddana mid saddexaad oo saaciqo ah bay ku dhaceen oo ah ashirku ah fi soomaalidu waxay aaminsanaayeen awliyadu iyo sayidiyaashu inay nafci iyo dur leeyihiin oo irsaaqada bixin karaan oo owlaadda bixin karaan oo colaaday nabadba ayagu leeyihiin oy adduunka ku dhaafinayaan hadday dunto hadday kugu soo celinayaan qisa anagoo yar naloo sheeg jucaal malakumowd muriid baa jiray qabriga sheekha ka shaqeeya sheekh cabdiqaadir qabrigiisu ka shaqayn jiray siyaarada sheekhu ururin jiray laakiin ma tukan jiray oo ma soomi jiray oo ma salaadi jir oo wuxuu isku dayi jiray ma jira aan ka ahayn sheekhu u khidmeeya mooyeen waagi dambe malkumood yimid naftu ka qaad malkumood markuu naftii qaaday uu naarta la aaday baa cabdiqaadir baqdaad ka soo haaday sidii doora madow yuu baqdaad ka soo haaday markaasuu ka qabto yidhi siidaa ma ninka sheekh cabdiqaadir oo yidhi baad naar gelaysaa malkumood uu iskaga dhaqa meesha intii ka faramaroojeeyey oo malkumood saa loo kaatoo la taqaantiqiyey baa la qaaday muriidkii khaliilkii jannadaa la geeyey waa ghazw fikri ah adoo yar baa waxaa maskaxda lagaa baabi'inhaya sidaad hadhow markaad weynaato aad midida macashu u dhiibato hogaanka ogolaatay iyo keenada in lagu faruuxood ogolaanayso leanno yaraantii baa madaxa lagaa soo dilay injiinkii fiican o dhan baa lagaa kharibay saxaa'if bayodaabaad wadatay waxbaa lagu qortay ile ruux in markuu dhasho wuxuu wataa waraaqa cadcad huwa aladii akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an laa taclamu annagaa wax ku qorin ale waxa lagugu qoranhayaa sheekh yuusuf alkawneyn sheekh abaadir iyo hawla lagugu qori hadhow waxaad qaanki hor marqo kusa la so bacdo kharibanba caqli kaleba malida aan shirki ka ahayn marka hawlahaasa iska jira marka waxay aaminsan yihiin mushrikii zamanina ana lilwliyaai wاsulaxaa'i wاlanbiyaai wاlmalaa'ikati tasarufan fi اlkowni wa tadbiiran lah adduunka inay maamulaan oo tawxiid rububiya alkhaaliqiya iyo waraasiqiya watadbiiriya hawlihii rabilahaya khaaska ahaa ee mushriku quraysh ilaahay u daayeen qul man yarsuqukum soo akhri hawsha ay quraysh sallintay aysan ka agbixin kuwanu waaba ku jiraan waa umuurta ka daran mhm. biyaha badda miya biyaha badda ugama xidhaan waxay ishay celisaa bay yidhahdaa ishay celisa waa shirki dembi bas maaha shirki wey dembi bas maaha shirki wey idan shirki fii tawxiid arabi warububiya wa afcaali rabbi bay galeenba kaba darankii uluhiyada leanno shirkiga noocaasa waa shirki aan lam yaqac fi lcaalam weligii aan ka dhicin buu ahaa marka in nafci iyo dur iyo dhib iyo tasaruf fi iyo maamil adduunye oo dhan ba loo dayay awliyada maxaad sheegaysaa dhulka asagoo kooban baa nagu fidanay afartinina dhulka fidiya awliya no ahayo dhul kale saarey walarda bacda dalika daxaha daxaha awliyada way ilahay ma aha marxaba qaybo yaroo loo kala u tagnay baa jirta anagu oo adigu un lagaa shaqeeyo waa saas waa saas waa un busayri burdadiisa baashi burdada ahayd ee nimanka ogaadaan odhan jireen geel haddii lagu ahriyo way badata geelaa bata alburda geeli lagu akhriya ma dhammaado wuuna tarmaa xeradu geeligu buuxin waa lagu akhriyi jiray wadaadka akhriyana laba ceesaamad baa la siin jiray anaa soo gaadhay ayib laba eh, ninoo waa qaraabo ah ilmahabreed mi ah mse ilmaabtiba ahaayeen intay isixireen midna indhaha laga soo tuuray midna carab soo dhacay oo oo maxay ahaayeen ree gowsanaynhay baan u malaynhayaa oon maalin meel iskugu nimid baa afkiisa ka sheegay sheeka sheega waa warmoodi jiray markaas wuxuu yidhi geela ree hebel wuxuu u dhammaaday buu idhi labaatan sano ka hor baan anigu geela anaa u shuhayo burdaha ku akriyi jiray babil kastaba intii laga joojiyey geel waa dhammaaday waka hadda labaatan haad soddon haad baa xerada baa maran tahay hebelow ama joog buu haddii kale labaatan kana way soconaya burdaha bismi illahi budda maa ku qoran maxay tahay yaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli xaddi lcamimi soo kuma qoray mawlaay sal ba loo qaadi mawlaaya salim wasalim daa'ima abadan cala alxabiibika khayri khalqi kulli mawlaaya hawlahaasaa la wadaa idan hawshu waa iska caddahay yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi bu khalqigii nabigu ugu sharaf badnaayo wuxuu rabbi abuuro oo dhanba waa masala khilaafiya nabigu inuu akram alkhalqi yahay masala khilaafiya wey toddoba qowl baa ku jirta ubadaa hadduu doono oo jumhuur baaba qabtay in akram alkhalqi uu yahay iska badaa intaa dhiba ma laha maa li man aluudu bihi buuri cid aan miciinsado oon magan galo oon ku carara malihi siwaaka adiga aan ka ahaynba ilahay xagee ka baxay cinda xuluuli xaadit alcamil markay dhibaato weyn oo ballaan dhacdo alxadit alcamim alxadit alcaam wey dhibaato weyn markay dhacdo oo cudurro iyo balaayo cola dhacdo anu adun baan ku cuskan ilahay ku leexan maayo sheekh cabdiqaadirna kaag bixi maayo waa shirkun fii tawxiid rububiya wey ma aha fii tawxiid uluhiya ma aha kufaaru quraysh ma geli cayniyada shee cabdiraxmaan zaylaci waxaa ku qoraa en ku aan qaadi jiray salaatun wa tasliimun wa askaa taxiyatin cala mustafa almukhtaari khayr lbariyati markaanu qaadi jiray waxaa midhaha uu tiriya ninka muxuu ahaa shawushmi la ohan jir ninkan xadaradooda magaciisa muxuu ah war sheega haddee ninka xadarada hogaamiye maxaa la jiray ninka midhahu qaaday waxaa ka mid a akithnaa akithnaa yaa shifaa'a quluubina wa canii xawil maasi wallahi wadfaci akithnaa akithnaa yaa shifaa'a quluubina nabi maxamed noo gargaar oo noo kaalme yaa shifaa'a quluubina wa canii xawil maasi wallahi wadfaci wax kastoon rabbi ka ahayn iga celi bu difaac hadday reebel soo dulaan gaashaan ku durur hadday maxaakim soo ororto baabi'i axmaar hadday soo ruciyso feelaha kaga fadhiiso wahaabiye wada kitaab cayr wadata qaqabo ya dagaalka hoose hay gelina hadda kii hore baan tabar ula ahay dagaalka hoose yaa gelin marka wuxuu ihi wacanii nabi maxamed aniga xaggayga xaggayga soo maaha xawil ka wareeji maase wallahi ilahay waxaan ka ahayn maase alla kugu sirahay maase wallahi waa waa daru ramaad cal wey waa lagugu siri wax lagugu maraa la rabaa haddaba ti nabi maxamed oo wax kasta iga celi nabi maxamed waa ilahay markaa asagaa alla ah waxba si wallahi jooji ah. nabigaad baryaysaa ilaah kala weeye ummadda waxba halugeyn maxay ahayd tii ay laftigeedu eh, xaadiyadii taa waaba nooluuqi karaa waa ka daran tahay faina minjuudika wadarata wa min culumika cilmi lux walqalami masla eyb cilmibu gale tanaa ka daran shirkun fi rububiya hay waa dhoobanta waa dhoobantahay baashu aniga xaadiyadan waxaan xusuustaa midhaha laqada waxaa ka mid ahaa wamaa lii yaa nj yaa najiy allahi ruknun yaa naj ilaahay nabiga la koodhayow ruknin malihi wamaa lii yaa xabiib allahi xisnun aluudu bihi siwaaka can ilacadi salaat llahi manaxa almunaadi markaan wadno midhihii la qaadi jira weeye wamaa lii yaa nabiy allahi ruknun wamaa lii yaa xabiib allahi xisnun siwaaka aluudu bihi siwaaka can ilacadi rugni iyo meel aan fadhiisto iyo cid aan miciinsado iyo meel aan cararamahayo adiga ka ahayno colka ka nabad galo war colya laga nabad galaa ilahay qul acuudu birabbi اlfalq qul acuudu birabbi الnaas waida sa'alta fas'al illah waida istacanta fastacin billah hawlihii rabbi lahaa ee towxiid rububiya ay ulhi isku qoofalayd baa nabi maxamed la siiyey marka waa shirkigaa ma aysan gelinba sheekh jilaani imow waa aniga shalay idin soo sheegay yaa imaam albudalaa'i wa amiira anujabaa'i wa khiyaatha alfuqaraa'i qum wajud wasmac wabaadir waa imise amar baa sheekha la siiyey horta qum baa la istaaga fadhigin qabriga korukac Ah. wasmac baryadanana maqal ina rabbi la samiicu ducaa may sheekh jilani asna wala samiicu ducaa wasmac yaa sheekh shalay baa la qaadaya soo ma wasmac ducada maqal wey ina rabbi la samiicu ducaa wujuud deeq muxuu jilaan deeqaya wuxuu deeqahaya bixin maxay tahay wax bixin allah iskale irsaaqada ilahay baa bixiya waa shirka ayna carab gelin wey markaas waxaa rabtaa inaad wahaabiyadu dadkay gaalaysiinayaan war ummaddan la hadlo wahaabiga ha kuu dambeeye ummaddan shirkii gaalnimada ka qabo wahaabiga xaashiya hadduu doon soo kuwa gududan baan keenayn dhib mala madbacaddan ku laabayna xaashiya gududan baan ka keensanayna kitaabka yare ee dhuban mid weyn baan keensa dhibba mala laakiin musiibadan musiibadan ha laga hadlo wabaadir weliba haddaahin baa la soo degteg wabaadir ayib haddaa intaa adiido lahu tasriifu marka la qaadahayo ammaanta sheekh jilaani lanaa qطbun calى awja almacaali imaamu اlkuli fi طurq اlwasaali lahu tasriifu wاtamkiinu xaqan lahu اlmajd اlmu'ahalu ya mawaali ida tuliyat manaaqibuhu biardin yafuuxu minha almucabar wاlkhawaali buu leh waan qaadi jiray ilahay baan ku beri jiray waa cibaado wey rag baan u tooriyeynay luqjilo bartankeeda nin aan ku caysano ree mxuu ahaa ree cali wanaag aha ba baan xusuustaa nin ma hadlaya ma hadlay ohan jira ma aqaan ree quraci bu ah hadda meel ku dambey garanaya yaa intuu toori iska gooyey kitaab yar nola noola yimid tawxiidkuu nagu sharxay siddeetan iyo lixdii mi toddobada meelaha taqriban bay ahayd markaan doodee de ma nin muwaxidad kari aayaduu qur-aanku saa u daldalay xagguu ka soo celiyay ankaasan dheh taagnay toori buu iska gooyey toori iska gooy wiilkada iska boodo wiil toori looma baxay cagu wax ka day qabdaro meesha luqsilo bartankeeda meesha masaajidka weyna ku yaalla ilaa xaafadda hoose hodan muse waa beri ba ahayd buu caydhsanhay haddama nin toori arkay baa la gaadhi haddee time socon mahayo maanta waa waxtay ma jira ma jiraan lahu tasriifu sheekh jilaani wuxuu u sugnaa lahu tasriif maamul buu leeyahay wey wtamkiinu xaqan oo tasriif tadbiir ya iska leh yudabiru lmra min asma maya yudabiru lmra min qabri cabdijilaani waa ku jira hawshu ula jira wey lahu tasriifu wtamkiinu xaqan lahu majd lmuahalu ya mawaali ida tuliyat manaaqibuhu biardin buuri manaaqibtii fadliga sheekh cabdiqaadir haddii dhul lagu akriyo dhulkao dhan baa carfi buuri waddankaaba carfiba doog baa ka soo bixi caraf waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadahum iimaana baa laga la baabi'inaya la soco miyaan iska istaagaa maxaad tirahdeen maxaad marka hore inta yarta u qabateen kitabka inaan isbuuc dambe dhamayaan rabay marxab ya hawshu waad fahamta waa ku baxday nimanka iisoo qabo <laughs> marxaba waa fiican tahay intaan buu aduu dhawaaqahay soddon sano ka badan ama afartan sano tawxiidka uula sharxahaya soomaaliya dacwo maanta waa gaadhay ninaysan soomaaliya dacwadu gaadhin dacwatu tawxiid addacwatu ila tawxiid wa muxaarabata shirk waxaan is wahaabiye iyo soomaliya isku hayn waa la og yahay yaan la wareegsan nabi maxamed bay diidan yihiin sheeko raqiisa waa war aan jirin weeye nabiga xaqiisa siyaan ka kare la lanahay asaga hala raaco khuraafada joojiya kitaabta barta saxaynka sunanka alla aqristo diinta lagu dhaqmo ilaahay xaqiisa yaan ummadka alla siinin baan isku haynaa nabigu salli buu leeyahay itibaac buu leeyahay rumayn buu leeyahay xaq buu leeyahay xaqiisa waa gooni laakiin cibaada iyo barya allah iskale waxaynu isku haynaa waa caddahay marka dad yaroo meelaha xeebaha irafyada joogo oon waxba gaadhin waa macquul laakiin soomaali dhumcideeda weyn dacwadu waa gaadhay shirki ninkun waara birta laga aslahaya adiga munaaqib waa gaalnimo meel fadhida munaaqib munaaqib asu jooji munaaqib jooji waxaan ka hadlaynaa mid munaaqibku mar baa la akriya hadi ka munaaqibku waad akhribaysa maas shirkiga la soo maray ma taqaana munaaqibku xilliyo gooni u leeyahay waxaan hadda kuu sheegay waa midki habeen qaadi jiray xaadiyadu bacda almaqrib ila la akriyaa sidaa haddee kan tawasul baa la iyo howlo badan burduhu geela lagu akriya xerada irsaaqada lagu raadiyaa wabaad kharibaysaa mid waa shirki joogto oo ilaah loogu dhowaanba marka warku soo gaabaya mushrikii alcarab baa dhaantay mushrikii zamanina saddexdaa qodob bayna ku dhaameen kow mushrikii alcarab kaanuu yukhlisuuna adducaaa walcibaadata lilahi cinda shadaa'id wa yushrikuuna fi raqa waa mid midda labaad mushrikii alcarab awliye iyo ambiye iyo daba taagnaayeen ama geediyo dhagaxyaan aan dembi gelin kuwana maanta waxay daba taagan yihiin fajro iyo fasaqaya gaalo ilaahay ka furta xadhigiisa yayba caabudhayaan oon tukanayn murtadkii lisku in la dilo qoorti lala tagaa yaa weli ah midda saddexaad shirki aysan carab oo tawxiid arububiya ku dhex jirtaanba altadbiir walkhalqi wاlrisqi wاlnafci wadur ilaahay baa iskale subxaana wa tacala kiiba gasheenba intaa markaan leenahay waa shirkaysa carab waxaan u jeednaa mucdam alcarab mucdam alcarab baan oga jeed laakiin tawxiid urububiya qaybo kamida oo ay ka shirkiyaan waa jiraa sida tadayurka iyo hawlo badan waa jiraan laakiin hawlahan hadda ay soomaaliya ku jirto carab kuma shirkigaas maysan gelin noocaas marka in sha allahu tacala usbuuca dambe waxaa inoo joogo idaa taxaqaqta inoo taagnato يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي أقدم يا إلهي في غد